بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف معنى الصرف والتصريف cilmigan cilmu sarfina waa la yidhaahdaa cilmu tasriifna waa la yidhaahdaa tasriif iyo sarfi maxaa laga wadaa haddaba labadan kelimadood waa laba kelimadood oo midna hulaahi ay tahay midna rubaaci ay tahay labadooduna waa laba masdar midda hore ee hulaahiyada ah oo asarfu ah waxay masdar u tahay sarafa oo ra'deeda aan la shidin sarafahu sarfan midda labaad oo attasriif ah waxay masdar u tahay kelimada rubaaciga ah ee ah sarafa oo ra'deedu ay shidan tahay sarafahu tasriifan waa isku maaddo haddaba waa isku maado waxaan ula jeednaa labadan kelimadood usuushoodu waa isleeyihiin oo waxaa usuusha u ah waa saad iyo ra iyo fa saddexdaas asal u ah almacna lugawi macnaha luqawiga ah xagga luqada marka la fiiriyo sarfi maxaa la yidhahdaa tasriifse maxaa la yidhaahdaa asarfu min xaysu lugati raddu shayi waa shay in la leexiyo can wajhihi meeshuu u socday can wajhihi macnaheedu waxay tahay meeshii uu ku jeeday oo uu u socday in laga leexiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa asarfu waxaa kale oo la yidhaahdaa sarfiga altagayuru min xaalin ilaa xaal shaygu inuu isbeddelo xaaladdii hore uu iska beddelo oo uu xaalad kale galo na sarfi waa la yidhaahdaa labadaas macno ayuu u sheegay laakiin macnaha luqawiga ah oo tasriifka ma uusan sheegin sarfiga macnihiisa lugawiga ah wuu sheegay laakiin tasriifka ma sheegin tasriifkuna min xayu lugati waa taxwiil ama takyiir bedelid wa takararat haadihi almaaddatu maaddadan way soo laalaabatay maaddadee saadka iyo ra'da iyo fa'da way soo laalaabatay fi lqur'aani alkariim qur'aanka kariimka dhexdiisay ku soo laalaabatay oo way ku soo noqnoqotay waxaana ka mida qowluhu tacaalaa humma insarafuu sarafa allaahu quluubahum waxaa kale oo ka mid ah wa tasriifu riyaaxi wa kalaami alcarabi carabta hadalkoodana way ku soo laalaabatay shicrihim gabaygooda iyo wa nahrihim kaan gabayga ahayn labadaba way ku soo laalaabatay oo way ku badan tahay shicirkoodana in badan baa laga heli karaa nahrigoodana in badan baa laga heli karaa almacna alisilaaxi marka fankan la joogo sarfi ama tasriif maxaa la yidhaahdaa min xayu alisilaax luqada waa fahnay laakiin marka la joogo fankan sarfi ama tasriif maxaa la dhahaa cilmu tasriifi cilmu tasriifka cilmun waa cilmi yatanaawalu cilmigaas oo gaara yacni ka hadla binyata alkelima kelimada dhismaheeda ayuu ka hadlaa wamaa lixuruufihaa kelimada xuruufteeda waxaa u sugnaaday min asaalatin oo asalnimo ah wa siyaadatin oo siyaado ah wa xadfin jaritaan wa sixatin fayoobaan wa iclaalin jirasho iyo wamaa yacrudu lahaa kelimada waxa ku soo kordha oo ku soo darreeya oo min taqyiirin isbeddel intaas lasoo sheegay aan ahayn cilmu tasriifka wuxuu ka hadlaa uu yihi binyat alkelima kelimada dhismaheeda muxuu ula jeedaa jabal ka hadli maayo cilmu tasriifka xarakada aakhirkiisa isbedbedele ka hadli maayo isagu shuqulkuma lahaa ilan isbedbedelkaas kelimada dhismaheeda ama biniyaheeda kuma saabsana ee kelimada aakhirkeed axwaal isbedbedele waaye saas daraaddeed wax shuqula kuma lahaa laakiin wuxuu shuqul ku leeyahay jiinkan iyo ba'dan iyo laamkan saddexdaasuu wuxuu ku leeyahay shuqul laamka weliba xarakadiisa isagu shuqul kuma laha sababtoo laamka xarakadiisu waa hee xarakada icraabka xarakada marka shuqul kuma laha laakiin jiinka iyo ba'da xarakadooda shuqul buu ku leeyahay sidoo kale laamkana shuqul uu ku leeyay laakiin xarakadiisa iyo isbedelkiisa xagga icraabta ama xagga binaha shuqul kuma leh isagu cilmigan marka wuxuu ka hadlaaho weri binyat alkelima kelimada dhismaheeda yacnii erayada waxaa ula jeedaa xuruufta ay ku dhisan tahay iyo wamaa lixuruufihaa kelimada xuruufteeda waxa u sugnaaday oo min asaalatin asalnimo ah iyo wa ziyaadatin ziyaado ah kelimaadka carabiga xuruufta ay ka dhisan yihiin qaarna waa asal qaarna waa zaa'id waxaana looga hadlaa cilmu tasriifka dhexdiisa calima waxay ka dhisan tahay saddex xaraf oo ah cayn iyo laam iyo miim saddexdan xaraf inay asal yihiin cilmu tasriifka lagu bartaa aclama waa calimadii oo hamse aan ku siyaadinay caynka iyo laamka iyo miimku inay asal yihiin hamsadaanna ay zaa'id ay tahay cilmu tasriifka ka hadlaa haddaba afartan xaraf oo aclamo ah <clears throat> qayb ka mida inay asal yihiin qayb ka midan inay zaa'id ay tahay cilmu tasriifkaa looga hadlaa marka kelimada aclama xuruufteeda inta asalka ah iyo inta zaa'idka ah cilmigaana lagu daraaseeyaa wamaa lixuruufihaa kelimada xuruufteeda waxaa u sugnaaday oo min asaalatin asalnimo ah iyo wa siyaadatin iyo xuruufta inay zaa'id ay tahay wa xadfin iyo jaritaan mararka qaarkood kelimaadka carabiga waxaa dhacdaa xuruufteeda in la jaro wax ka mid ah way dhacdaa jaritaankaas kelimada xuruufteeda qayb ka mida la jaraa cilmiga lagu daraasay waa cilmu tasriifka waxaa ka mida kul waxaa kale oo ka mida khud waxaa kale oo ka mida mur kelimada kul haddaan soo qaadanno asalkeedii akale ay ahayd wuu cunay saddexdaas xaraf ayay kelimadaanu ka dhisneed waa ficilka maadiga ah laakiin ficilka amar markii la yimid saddexdii xaraf mid ka mid midaha ka maqan oo ah hamsadii way maqan tahay xadafkaas inuu jiro cilmiga lagu barto waa cilmu tasriif laakiin naxwo wax shuqula kuma laha xaggee shuqul ku leeyahay asagu kultaan aakhirkeeda sukuunka saaran laakiin inay hamza maqan tahay iyo inaysan maqnayn naxwo shuqul kuma laha isagu cilmi kalena shuqul kuma laha cilmu tasriifkaa shuqul ku leh wa xadfin iyo jaritaan wa sixatin iyo fayoobaan kelimaadka carabiga xuruufta ay ka dhisan yihiin qaarna waxaa la yidhaahdaa waa xuruufu sixatin qaarna waxaa la yihahda waa xuruuf iclaal xuruufta waxay u qaybsantaa xuruuf fayow iyo xuruuf jiran xuruuftaas kalisaari kala saaritaankeeda waxaa lagu bartaa cilmu tasriifka daraba saddexdaas xaraf oo daadka iyo ra'da iyo ba'da ah saddexduba waa saddex xaraf oo wada fayow cilmu tasriifka lagu bartaa laakiin ramaa xarafka ugu dambeeya oo alifta ah inay jiran tahay oo xarfu cillo ay tahay sarfigaa lagu bartaa ee naxwo laguma barto saas daraaddeed waxaa leedahay ramaa ra'da iyo miintu labadooda waa fayow yihiin alifta u dambeydana waa xarfu cilla xuruufulcillana waa noo imaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo wasixatin waa iclaal <clears throat> wamaa yacrudu lahaa iyo kelimada waxa ku soo kordha oo min takyiirin isbeddel lagu sameeyo ah iyo wixii kelimada ku soo kordha oo isbeddel ah oo ay ka mid tahay in xaraka la soo naqliyo meeshii ay joogtay laga soo naqliyo meel kale loo soo naqliyo tusaale ahaan yaquumu qaafka hadda waxaa noo saaran maxay maxaa noo saaran godsoo nooma saarna godkan qaafka saaran asal ahaan ma saarnayn markii sii hore wuxuu saarnaa wawda ka dambayda oo wuxuu ahaa yaquumu markii hore oo wuxuu la mid ahaa yadkhulu yadkhulu damadu xaggee saaran tahay madaalka mise kha'da khaaday saaran tahay qaaday saaran tahay yaquumuna waa sidoo kale qaafka ma saarnayna waawday saarneed laakiin damadii waawda waa laga soo naqliyey qaafkaa loo soo naqliyey soo isbeddel kelimada ku yimid ma aha markii qaafka loo soo naqliyey kadibna waawdii saakina iska noqota yaquumu saasuu noqday waa isbeddel marka kelimada ku yimid isbedelada noocaas ahna cilmu tasriifka ka hadla maa yatanaawaluhu cilmu tasriifi wamaa laa yatanaawaluhu cilmu tasriifka wuxuu ka hadlo iyo wuxuusan ka hadlin cilmu tasriifka kelimaadka carabiga imisuu shuqul ku leeyahay imise ayuusan shuqul ku lahayn kelimaadka carabiga meeqay ahaayeen saddex isim iyo ficil iyo xaraf saddexdaba sarfigu ma galaa mase wuxuusan gelina ku jira wuxuu yidhi yatanaawalu cilmu tasriif cilmu tasriifka wuxuu ka hadlaa nawcayni laba nooc ayuu shuqul ku leeyahay labadaas nooc oo min kelimaati haadihi luqati luqadan kelimaadkeeda ah luqadan carabiga kelimaadkeeda laba nooc oo ka mida ah ayuu cilmu tasriifku uu gaaraa yacnii uu ka hadlaa shuqul uu ku leeyahay midka koowaad al asmaa'u almutamakina asmaada mucrabka ah <coughs> <clears throat> alasmaa almutamakina wuxuu la jeedaa asmaada mucrabka ah asmaadaa waxay u qaybsantaa qayb mucraba iyo iyo qayb mabni ah qaybta haddaba mabniga ah sarfigu shuqulkuma lahaa keliya wuxuu shuqul ku leeyahay inta mucrabka ah asmaada marka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood isim waxaa la yidhaahdaa mutamakin amkan midna waxaa la yidhaahdaa mutamakin hayru amkan midna waxaa la yidhahdaa hayru mutamakin mutamakin macnaheedu waa mucrab amkanna waxaa loola jeedaa waa munsarif waa qaybta asmaada ugu qiimaha badan waana mucrab waana munsarif sida jabalun iyo asadun iyo wixii la mid ah mucrabna waa yahay waana munsarif oo sarfii buu wataa mid kaloo waxaa jira la yidhaahdo mutamakin hayru amkan waa mucrab laakiin waa maalaa sarif sida ibraahim iyo axmed iyo cumar iyo wixii la mid ah mucrab waa yahay laakiin sarfi ma wato xagga darajada kii hore ayuu ku xigaa waxaa ugu hooseeya hayru mutamakin macnaheedu mucrab maba ahaba waa asmaada mabniga ah alasmaau lmutamakina hadda yaa kuu soo hoosgelaa mataqaanaa mutamakin amkan iyo mutamakin hayru amkan labadaba waa soo hoosgelayaan marka isimka mucrabka ah ama munsarif ha ahaado ama hayru munsarif ha ahaado sida ah sarfiga waa soo galaa ayb alasmaa اlmutamakina wahiy alatii yumkinu tasriifuhaa asmaadaas waa midda suuragal ay tahay in la rogrogo wa ishtiqaaquhaa iyo in la ishtiqaaqo oo ishtiqaaqeeda la raadiyo qayb ka mida waxaa jira ishtiqaaqeeda aan lahayn laakiin waa naadir kelimadan xaggee ka timid markeedii hore kuwa aan la heli karinaa ku jira laakiin kuwaasi ma badna qaybta labaad al afcaalu almutasarifa afcaasha mutasarifka ah afcaasha rogroganta qaybtaasna sarfigu shuquluu ku leeyahay maxaa ku baxay afcaasha jaamidka ah ama khayru mutasarifka ah sarfigu kama hadlo waa sida qaalibka ah sida laysa iyo nicma iyo casaa iyo wixii la mid ah hase ahaatee mararka qaarkood cilmu tasriifka culimmada yaqaana inay u banbaxaan waa dhici kartaa oo la yidhaahdo laysa markeedii hore layiisa ayay ahayd markeedii hore facila bay ahayd markeedii hore facila bay ahayd inay u bambaxaan mararka qaarkood waa dhici karta oo markeedii hore layasana ma ahayn layuusana ma ahayn oo maxaa laysa marka looga dhigay waxay yidhaahdeen layse waxaa looga dhigay oo loo reebay caynulkelimahan waa takfiif darteed fududayn su-aal baa haddana timid waxaa la yidhi ya'daani way xarakaysan tahay fatxana waa ka horaydaa maxaa alif loogu rogi waayey oo laasa maxaa loo dhihi waayey haddii asalkeedii layiisa uu ahaa sabab waxay yidhaahdeen bacdamaa layse ay xuruufta shabbahday xaggee ka shabbahday xagga jumuudka ilan xuruuftu isma rogrogto soo ma aha ayaduna sidii oo kale ay noqotay haddii marka afcaasha caadiga ay la mid ahaan lahayd waa isrogrogi lahayd laakiin bacdamaa ay noqotay kelimad jaamida oo xuruufta u eg waxay diideen inay qalbi ku sameeyaan ilan qalbigu waa nooc tasriifka ka mid ah in ya-da la rogo oo alif loo rogo waa nooc tasaruf ka mid ah xuruuftana iyo waxa xuruufta u egna laguma tasarufo saas daraaddeed alif loogu rogi waaye kelimada marka ay ka hadlaayaan oo sidaas ay uga hadlaayaan waa leyse waana ficil jaamid ah waana ficil jaamid ah laakiin ma badna in laga hadlo ma badna maa laa yatanaawaluhu cilmu tasriif cilmu tasriifka waxyaabaha uusan gaarin yacni uusan ka hadlin oo shuqulka uusan ku lahayn alasmaau lacjamiyatu asmaada acjamiga ah asmaada acjamiga ah mihlu ibraahiimo ismaaciil sida ibraahiim iyo ismaaciil inkastoo musanifku sidaas uu yihi laakiin asmaada acjamiga ah kutubta tasrifiga oo ka buuxda ayadoo laga hadlaa wayna badan tahay ilaan asmaadan acjamiga waxay ka mid tahay asmaada mucrabka ah asmaada mucrabka ahna sida soo sheegnay cilmu tasriifka oo ka hadlaa saas daraaddeed siibawahi wuxuu yidhi ibraahiim iyo ismaaciil haddii aad rabto inaad taskiirido waxaad leedahay burayhiim iyo sumayciil waa imaamu nuxaati burayhiim iyo sumayciil oo macnaheedu uu yahay hamsada hore a zaa'id ahayd hamsada hore uu iska tuuray sow kama uusan hadlin sarfigiina soo ma uusan gelin ilaan taskhiirku waa nooc ka mid a ah sarfiga midda labaad wuxuu yidhaahda alxuruufu xuruuftana cilmu tasriifku kama hadlo midlu sawfa lacalla xataa sarfigu shuqul kuma laha sawfa oo xarfu taswiif ah lacalla oo xarfu taraji ah xataa oo xarfu gaayatin ah sarfigu shuqulkuma lahaa asmaa'u laswaat sawdka asmaa'diisa asmaa' waxaa jirta sawtka inta loo fiirsaday magac loo sameeyey ayaa jirta maxaa ka mid ah nikh ayaa ka mid ah nikh marka la rabo owrka in la tujiyo carabtu markay rabaan inay tujiyaan oo ay fariisiyaan bay waxay yidhaahdaan nikh waa ismu sawt ismu sawt idaa uriida inaakhatu lbaciir marka la rabo in la fariisiyo waxaa kale oo ka mida ah ji ji waa amrun lilibili biwuruudi ilmaa marka la rabo geela in biyaha ceelka la arooriyo baa la yidhahdaa carabtu waxay yidhaahdaan ji waxaa kale oo ka mid ah qab ayaa ka mid ah qab qab waa maxay sawtu waqci sayfi cala shay seeftu markay dhagax iyo wax lamid ay ku dhacdo dhawaaqeeda waxaa la yidhaahdaa qab markaasaa waxaa leeyahay qaalat isayfu qab seeftiyaa waxay tidhi lamaa waqaca qaala sayfu lamaa waqaca cala alxajari qab seefkii baa wuxuu yidhi annaga haddee seeftu mu'anasay noo tale ka carabta mudakar ay u tahay seef seeftii baa marka waxay tihi markay dhagaxa ku dhacayday qab marka waa sawtu waqci sayfi cala ashay qab asmaada noocaana maxaa loo diiday cilmu tasriifka inuu ka hadlo haddii waxay ku jirtaa asmaada mabniga ah asmaada mebnigaana cilmu tasriifku shuqulkuma lahaan dhaanay asmaau laswaat waxay ka mid tahay alasmaau almabniya lafcaal iyo asmaau lafcaalka milu shataana oo ismu ficil maadi ah macnihiisuna waa maxay iftaraqa way kala tageen ufin oo ah ismu ficil mudaaric macnaheeduna wuxuu yahay waa dhibsanaa waa qurunsanaa ufin macnaheedu wuxuu yahay atadajar waa dhibsanaa waxa qofku u dhibsana wuxuu idhahdaa uffin iihi hiihina waa la yidhaahdaa oo macnaheedu yahay iiwad sheekada iihi macnaheed waa ii wad asmaada noocaana tasriifka maxay u geli weyday waxay u geli weyday alays raxmatullah barakaatu iihi waxay ku jirtaa aan dhahnay asmaa'ul afcaal sababta marka ay u geli weyday maxay tahay waxa tasriifku uu ka hadlo hadda waxay u geli weyday waxay ka mid tahay asmaadahee mebniga ah alasmaa اlmutawaqila fi اlbinaa asmaada ku fogaatay mebninimada alasmaa اlmutawaqila fi اlbinaa asmaada ku fogaatay binaha wayo waxay tahay adamaa'ir damaa'irta sarfigu ma galo sida ana naxnu anta huwa asmaa lishaara asmaa lishaaraha haada haadihi haaulaa alasmaau lmawsuula asmaada mawsuulka alladii alatii aladiin asmaau listifhaam asmaa listifhaamka sida man iyo kam iyo madaa asmaau shari asmaau shardiga man mahmaa ayaana iyo wixii la mid ah alafcaalu ljaamida afcaasha jaamidka sida nicma bi'sa laysa casaa inta hadda uu soo sheegay oo uu yidhaahdo cilmu tasriifku ma galo waa iyadoo uu yidhi ay ka dhigan tahay asmaada mabniga ah iyo afcaasha jaamidka ah ma galo cilmu tasriif intaasaa uga filneed ilaan intaan uu soo sheegay alxuruuf iyo asmaa laswaat iyo asmaa lafcaal damaa'ir asmaa lishaara asmaa lmawsuul asmaa lsifin asmaa kulli waa wada mabni marka sarfigu haddaba haddii lasoo koobo wuxuusan gelin saddex shay xuruufta ma galo aslanba xuruufta waxa shabaha oo ah al asmaa'u almabniya ma galo qaybta saddexaad oo ah al afcaalu aljaamida saddexdaa shay sarfigu sida gaalibka ah ma galo laakiin marka qaarkood waa dhici kartaa in laga hadlo almiisaanu sarfi miisaanka sarfiga atamhiilna waa la yidhaahdaaye wadaca culamaa'u sarfi culammada sarfigu waxay dejiyeen miisaanan miisaan miisaankaasoo tuusanu bihi alkalimaatu alcarabiya kelimaadka carabiga lagu miisaamo wa tuqaabalu usuulu haadihi alkelimaat kelimaadkan usuushoodana lagu aadiyo biusuuli mi lmiisaan miisaanka usuushiisa wa miisaankaas wuxuu yahay fa iyo cayn iyo laam kelimaadka carabiga oo sarfigu uu galo waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb xuruufteedu wada asal ay tahay iyo qayb asal iyo zaa'id isugu jirta wax wada zaa'id ay leen ma jiraan soo maaha in xuruufta kelimadu wada asal ay tahay iyo xuruuftu inay isugu jiraan asal iyo zaa'id asal iyo zaa'id xuruufteeda kelimadii ay ka kooban tahay waa noo imaan doontaa laakiin kelimadu xuruufteedu wada asalka ay tahay baa waxay u qaybsantaa saddex qaybood ayaduna kelimad saddex xarafoo wada asala ka kooban iyo mid afar xaraf oo wada asala ka kooban iyo mid shan xaraf oo asala ka kooban saddexdaas qaybood kelimada saddexda xaraf oo asalka ah ka kooban waxay damceen culamaa'u sarfi inay miisaamaan miisaana loo sameeyey lagu miisaamo si markaa saddexdaas xaraf oo kelimadu ay ka kooban tahay loo miisaamo waxaa la yidhi waxaan u baahannahay saddex xaraf oo aan ku aadino saddexda xaraf waxay noqdeen fa iyo cayn iyo laam saddexdaas xarafay doorteen saddexdaas xaraf aan dooranayay dhaheen sababtay u doorteenna wuu ka hadli doonaa kelimada saddexda xaraf marka ka kooban oo la rabo in la miisaamo waxaa la yidhaahdaa almawsuun kelimadaas waxay doontaa ahaato waa middii miisaanka la saaraayey ayada ayadaa miisaan la saaraa waxa lagu miisaamaana oo fa iyo cayn iyo laamtaahna waxaa la yidhahdaa almiisaan marka miisaan iyo mawsuun waa in la kala yaqaan shayna waa shaygii la miisaamayo oo la rabay in la ogaado xaaladdiisa midka lagu miisaama oo xaaladiisa sheegaana waxaa la yidhaahdaa miisaan kaasna waxaa la yidhaahdaa almawsuun waxaan haysanaa kelimada jabal jabal saddex xaraf oo wada asal ay ka kooban tahay oo ah jiim iyo ba iyo laam waxaa la yidhi in la miisaamaa la rabaa maxaa lagu miisaamaa fa iyo cayn iyo laam fa iyo cayn iyo laam ma miisaana mase waa mawsuun miisaan jiinkan iyo ba'dan iyo laamkanna waa maxay mawsuun waa kii la raba in la miisaamo si marka loo miisaamo waxaa la yidhi jiinka oo ah xarafka ugu horeeya fa ha lagu aadiyo ba'da oo xarafka labaad ahna caynha lagu aadiyo laamta oo xarafka saddexaad ahna laamha lagu aadiyo ma intaas keliyaha maya sidaas markaa isugu aadido haddana jiinka shaqalkiisa waa inaad fa'da siido jiinka muxuu shaqlan yahay fatxo soo ma aha fa'da waa inaad siido oo ay kuu noqdaan ja iyo fa ba'da xarakadeeda waa in la fiiriyo ayadana maxay shaqlan tahay ya fatxo jabal waa ilayne ba'dan marka maxaa noogu aadanaay cayn cayn ayadana waa inaan fatxo siino laamta xarakadeeda shuqul kuma leh tasriifku ilan jabalun iyo jabalan iyo jabalin iyo jabal inay noqoto sarfi shuqul kuma leh asagu waa isugu mid marka sarfiga la joogo jabalun iyo jabalan waa isku mid xarakada shuqul ku marka waxaan haysanaa jabal oo wasankeedu uu noqday ama miisaankeedu uu noqday facal jiinkii fa aan ku aadinay xarakadii jiinkana fa'da waa siinay ba'dii caynaan ku aadinay xarakadii ba'dana cayntaan siinay laamta xarakadeedana ma aanaan fiirin laakiin laamaan ku aadina ayada marka waxaan haysanaa mawsuun iyo wasan xarakada jabal ay haysato kelimad xarakaadkaas mid lamida haysato hadday noo timaado isla sidiiaan u miisaamaynaa tusaale ahaan qamar aan helnay qamar sow jabal lamid ma aha ayadana sidiiaan u miisaamaynaa qamar waxaan leenahay miisaankeeda ama wasankeedu waa facal laakiin haddaan helno kelimad oo kale saddex xaraf oo usuula ka kooban laakiin xarakaadka uga duwan fa iyo cayn iyo laamtii waa ku miisaamaynaa laakiin xarakaadka sidii noo ahaa maayaan xarakaadka miisaanku mar walba waa inay la socdaan xarakaadka maxay mawsuumka waa inay la socdaan oo tusaalehaan maxaan helnay waxaan helnay ibilun ibilun aan helnay geel saddex xaraf soo kama koobna hamsada maxaan ku aadinaynaa fa ba'dana maxaan ku aadinaynaa cayn laamtana maxaan ku aadinaynaa laam laakiin waxaan leenahay ibil wasankeedu waa facal miyaan dhahaynaa maya maxaan leenahay ibilun wasankeeda waa ficil ilan hamsadii way hoos dhigan tahay fa'da ku aadan waa in la hoos dhigo ba'dii way hoos dhigan tahay caynta ku aadan waa in la hoos dhigo wahaa kadaa haddaad hesho baxrun saddex xarafoo wada usuula ah, soo maaha wasankiisa maxaa leedahay ama miisaankiisu waa faclun haddaad hesho quful quful qufulka wax lagu xidho wasankiisa maxaa leedahay fucul quful fucul haddii aa hesho namir wasankiisu muxuu noqonaa faaciil ma la fahmay haddaba kelimaadka mawsuunka ah ee saddexda xaraf ka kooban xarafka ugu horeeya fa'a lagu aadiyaa soomaynaan dhihin xarafka ku xigana caynaa lagu aadiyaa kan ku xigana laama lagu aadiyaa soomaynaan dhihin mawsuunka marka xarafka ugu horeeya istilaax ahaan waxaa la yidhaahdaa faaulkelima lkelima kelimada fa'deedii maxaa laga wadaa mataqaanaa kelimadan xarafka ugu horeeya sow fa kuma aadana saas daraaddeed jabal jiinkaas waxaan u naqaanaa faaulkelima istilaaxaasaa la isticmaalaa dhowdii jiinkani waa faaulkelima oo macnaheedu uu yahay kelimada xarafkii ugu horeeyey waaye xarafkaas oo miisaanka fa'da ku aadanaa ba'dana waxaa loo yaqaanaa caynulkelima oo macnaheedu uu yahay cayntay miisaan ahaan ku aadan tahay laamtaana waxaa loo yaqaanaa laamulkelima isdilaaxaasaa la isticmaalaa waxa hadda aan ka hadalnay marka waa kelimaadka usuushoodu saddexda ay tahay hadday afar noqoto ka warrama afar hadday noqoto waxaa isticmaale fa iyo cayn iyo laam iyo laam kale ama fa iyo cayn iyo laba laam xarafka ugu horeeya faa ku aadine kan ku xiga cayna ku aadine kan saddexaad laamulkelima aluulaa ilaan laba laam baa haysataaye laamulkelima aluulaa kan ugu dambeeyana laamulkelima athaaniya aa lagu aadinaa afar xaraf soo kama koobna kan koobaad fa kan labaad cayn kan saddexaad laamta hore kan afaraadna laamta labaad xarakaadkana mar kasta waa in la fiiriyo waxaad haysataa dirhamun afar xarafuu ka kooban yahay dirhamun daalkan maxaan ku aadinaynaa fa ra'daana cayn ha'daana laamu lkelima ama laamu lkelima alأulىa miimtaana athaaniya marka dirham shaqalkeedana waa in la fiiriyo xuruuftii haddaan isku aadinnay haddana waa inaan shaqalka ictibaarino dirham daalku waa hoos dhigan yahay fa'da ku aadan waa inaan hoos dhigno ra'du way reeban tahay caynta waa inaan reebno ha'du maxay shaqlan tahay way kordhigan tahay laamta ku aadan oo laamul uulaa waa inaan kor dhigno midda dambana maxay shaqlan tahay wax shuqla kuma lihin naxwaa iska leh marka dirhamun maxay noqonaya calaa wasni ficlalun ficlal saasay noo noqotay waxaad haysataa burhunun burhun burfun ciddiyaha libaaxa baraahin waa jamaceedu ciddida libaaxa burhun aa la yidhaahdaa burhunna soo afar kama koobna waa inaan marka la nimaadno fa iyo cayn iyo laba laam laakiin fa iyo cayn iyo hal laam maa yaslux ilaan afar uu ka kooban yahay kana waa inuu afar ka koobnaado xarakaadkiina waa in la fiiriyo marka burhun maxay noqonaya calaa wasni fuclun waxaa kale oo aada haysataa jacfar jacfar maxay noqonaya wasankeedu faclal faclal haddii kelimadu ay ka kooban tahay shan wada asal ah asmaada keliyahana laga helaaye shan wada asal ah miisaanku marka waa inuu noqdo fa iyo cayn iyo saddex laam laamu اlkelima aluulaa laamu اlkelima aلthaaniya laamu اlkelima aلthaalitثa xarakaadkii iyo sakanaadkiina waa in sidaas loo fiiriyo waxaad haysataa kelimada la yihaahdo kelimada la yihaahdo safarjal safarjal waa miro ka mid a miraha waa wada usuul meequu ka kooban yahay shan siinka maxaan ku aadinaynaa fa fa'daana maxaan ku aadinaynaa cayn ra'dana laamta hore jiimkana laamta labaad laamtana saddexaad xarakaad kalo inaan fiirino saas daraaddeed safarjal waxaan dhahaynaa wasankiisu waa hee facal lal safar facal jal lal marka waxaa kusoo baxee facal lal safar jal in isleeyihin xarakaadka waxaa la mida ah farasdaq farazaq soo lama yaqaano ashaacir safarjalu la mid yahay farazaq haddii wasan saar lagu yihahdo waxaa leedahay wasankiisu waa facallal ilan waa wada usuul usuul waayo waxaan helnay khubactin khubactin hubacin meeqa xaraf shan wada usuul ah haddii la yidhaahdo wasan hala saaro khubacin wasankeedu muxuu noqonaa fucallil khubacin fucallil hadda marka waxaan ka hadalnay waa kelimaadka xuruuftooda usuusha ay yihiin ama saddex noqdeen ama afar ama shan kelimad dambe oo asal ah oo kuu dhiman ma jirto xuruufteedu waa asal leeyihiin ilaan kelimaadka xuruuftooda waa asalka yihiin ama waa saddex ama waa afar ama waa shan wax ka baxsan ma jiraan maxaa noo dhiman ma taqaanaa sida loo miisaamo kelimaadka xuruuftoodu usuul iyo zawaa'id ay wada leeyihiin duruusta soo socdaan ku qaadanayna wallahu aclam halkaas ka jooga maanta